kuwa asagana markaas la mahadiyo saas waay waxaa le min bacdi ismuhu axmed marka axmed mad waa magaciisii hore uma waxau markaas oo maaragtay nabiga caleyh salaatu salaam oo mutay magacaan bikatrati maxaamidihi ummadiisana waa xamaaduun waay oo allah kuwii mahadiya subxaana wa tacaala marka macnaha labada macno xoogaa dhinacay u kala duwana xaafidka hadaad xadiidkan sharxiisa aad ka fiirishid macaani badanaa ka helaysaa u laaba insha allah iyo walmaaxi macnaa kii kufriga tirtira walxaashir macnaa waxaa laga wadaa kii dadka caqibtiisa lasoo bixiyo oo risaaladiisa ka bacdi saacad waaba ku xigtaaba wax badanba kama harinba isagaaba calab bixisaysaa calaban min aclaami saaca ka mid ah daabm b sal al wasalam falxaashir huwa aladii yuxsharu naasu calaa qadamey gadaashiis ay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 ilaa leeyihiin marna owliyada waxisay leeyihiin waata mutanaaqid laakiin qur-aan ilaahay maaha qur-aanka intaas ambiyadii wax ilaahay baryaa maahane wax ilaahay kayrka baryaa ma ku aragteen ma garan laakiin bini aadamka kuwaan ah, maarata yani aan xaqa si fiican u fahmin marna laa ilaha illa ula ilahay keliya hala caabudo cibaadada loo kala yeelo hadhowna wuxuu leeyahay maanta ma arkaysa awliyada hala bare waxbay tari karaan marna wuxuu ka leeya allah huwa daaru naafic hada mutanaaqib laakiin qur-aanka iyo sunnada iyo dadka ku dhegan xaqa laa yatanaaqadu qowluhu ma buraayo marka macnahaas oo kale waa nacam waxaa ka mida dee masalan dadka mutanaaqidiinta zinow reebaa mutcou faraya soo maa ama nikaax bilaawalihi masaafuu faraya soo maa waa qol mutanaaqid laakiin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 hor imaanaya faina litashaabih lkhaas fatashaabih lkhaasu huwa mushaabahat shayi ligayri tashaabuha khaaska waxaa laga wadaa oo ku leeyahay in shaygu ou shabaho ligayri min wajhi dhinac ou ka fahmo ou ka ka shabaho maca mukhaalafatii low isagoo ku khilaafsan min wajhin aakhara dhinac kale taasina waxay dhahaan culammadu waa sha'niga bidcada bidcadu maxay bidca ku noqotay dhinac xaqay ka shabahdaan dhinacna baatil sababto waxay leeyihin hadday xaq wada shabahdee xaqay wada noqone hadday baatil wada shabahdana maa tanaadaxad fiiha cansataani laba isma hertiseen waa wax iska waadixoo cunuga uga horeeyaa fiiji lahaa marka dhinacna xaqo uga eg tahay dhinacna baatilkii marka waxaa kala sooci kara dad maanta ma arkaysa ahlu nadar a kala sooci kara marka wuxuu dhahay bikhilaafi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 marka saxaabada hadhow marka da maxay gaarsiinayaan sida ibnuqayim oo nuuniyada uu ku yiri waxaa leeya mushkilada meesha ka timi mataqaana ha nabigaaba abuuray arrintaa amaabal min baro abubakar oo ku caaya oo uu ku ammaana uu leeyahay maarata yani eh, low low kaana yani low kuntu mutakidan min duni raxmaan latakhada abubakrin khaliil huwa amana annaasi bisuxbati wa maali isagaa mushkilada keen hadhow nabiga ku kufrinaya marka waa zandaqo u wada laakiin hadba meeluu kasii jiidaya marka horena yar u sheekeeyey mid shiixa wuxuu leeyahay diinta fahamkeena waxaa jira dariiqu saxaaba wa dariiqu ahlilbeyt dariiq ahlulbayt kan kan kan kan kan kan waay marka dariiqu ahlulbayt maadaama guri udhayen ayagaa owfaqa soomaana halkaan uga soo dhawaaw soo u wal